الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فنبذناه بالعراء وهو سقيم waxaynu ku dhex jiraa qisadaa ku saabsan nabiyullaahi yuunus calayhi asalaatu wassalaam ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay nebiyullaahi yuunus markii uu baxsaday amba uu dhuuntay soonida uu galay inuu maaragtay lo qori tuurtay oo qofkii la ridi lahaa si uu loo ogaado dabadeed isaga uu ugu soo baxay in la tuuro badda la dhigo baddii markii la dhigayna waxaa liqay bahalkaasaa liqay nimiri baa liqay amba kalluun weyn baa liqay wuxuu ku badbaaday wuxuu ahaa nabiyullaahi huud yunus mid ilaahay barya subxaana oo u tafsiirsada allah markaa wuxuu ka soo saarayaa bahalka calooshii iyo badda labadaba ila bahalku badda kama soo baxo marka alla wuxuu ka soo tuurayaa allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala fanabadnaa waxaanu ku tuuray hu yuunus waxaanu ku tuuray bilcaraa xeebta ayaanu ku tuuray alcaraa waxaa la yidhaahdaa dhulka aan lahayn wax dhiraba haba yeeshe iyo dhismatona laysa biha nabtun walaa binaa fanabadnaa waxaanu ku tuuray hu yunis waxaanu ku tuuray bilcaraa xeebta ayaanu ku tuuray waalxaal kuwa uu yahay yuunis saqiim mid buka saqiim macnaha isaga oo buka bahal baa liqay oo markaa calool kulul baa ilaahay ka soo saaray culimmadu waxay leeyihin isagoon diir baa ahayn buu meesha ka soo baxay ah, ilaahay intaa qur-aanka inoogu sheegay baa inoogu filan isagoo buka ayaa ilaahay ka soo saaray oo aan dhul bannaan oo xeeba oo aan dhir lahayn iyo dhismatoona wa ambatnaa waxaanu soo saaray calayhi ay lahu yunis waxaanu u soo saaray shajara geed baanu u soo saaray geedkaasoo min yaqdiin aaraadufa ah amba min yaqdiin bocor ah dadka qaarkoodna bocor bay yidhahdaan dadka qaarkoodna aaraadufaha bay yidhahdaan macnaha waa dhirtan aan isku taagin jirid aan yeelanin ee goblama ama dhulka ku fida habhabka iyo wixii la mida ah, xandalka iyo dubaa iyo qarciga iyo wixii la mida ah. shajara amba oo ambatanaa waxaanu ugu hadhaynay calayhi ay calaa yuunisa waxaanu ugu hadhaynay shajara geed baanu ugu hadhaynay min yaqdiin aaraaduba ah ambaba bocor ah wa arsalnaa waxaanu u diray ruq yuunis ilaa mi'ati alfin boqol kun baanu u diray dad ay tiradoodu ahayd aw ay bal eh yaziiduun waabay ka siyaadeen boqolkii kun oo awdani bimacnaa bal weeye wa arsalnaa waxaanu u diray hu yuunus ilaa mi'ati alfin boqol kun baanu u diray oo qof aw yaziiduun bal eh yaziiduun way ka kordheen boqolkii oo tiro dheer baabay noqdeen haddaba culimmadu waxay laba qowl ku leeyihiin waa ayo dadkan loo diray ma dadku markii hore ka cadhoobay ee uu ka tegaydaa mise waa qaar hor leh ibna cabbaas oo kale waxaa laga wariyaa wuxuu leeyahy waxaa la diray intii bahalku liqay dabadeed culimmada qaarkoodna waxay leeyihiin maya wax maanici ma jiro qoomkii markii hore loo diray ee uu ka tegay ayuunbaa la amray inuu dib ugu noqdo oo ugu laabto fa way rumeeyeen qoomkana waxay kaga duwan yihiin dadyowa kale waa ummadda keliya siday u dhammayd nebigoodu rumaysay weeye markii ilaahay cadaabka dul keenay arrimo gaara bay leeyihiin waayo ummadaha kale iyo la dul keeno cadaabka lagama aqbali jirin iimaankooda kuwanse waa laga aqbalay fa aamanuu way rumeeyeen famatacnaa waanu u raaxaynay hum ayaga oo waanu daynay ilaa xiin waqti ilaa xiin waqti ayaanu u kaadinay ayaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ee fastabti weydii nebi muxammadow him kuwan mushrikiinta ah eele ilaahay waxbuu dhalay oo masalan mushrikiin alcarab oo kale malaa'igta habla'a bay odhan jireen hable ilaahay weeye yuhuud kale nin cusayr la bay yidhaahdaan waa ina ilaahay eh, kiristaanka qaar badan way naqaanaayo ciise ilaa iyo ibnullah buu ahaa marka allah wuxuu yihi fastafti weydii nin ayaga weydii nabi muxammedow alirabbika rabbigaa ma waxa u sugnaaday alirabbika rabbigaa ma waxa u sugnaaday albanaatu hablo walahum ayagana ma waxa u ahaaday amba u sugnaaday albanuun inamada ma ilaahay baa doortay oo isku gaar yeedhay inuu hablowun isagu leeyahay am khalaqnaa ma waxaanu abuuray almalaa'ikata malaa'igta ma waxaanu abuuray inaasaa xaalay yihiin kuwa dhadig walxaal miyaanu abuuray malaa'igta hum kuwan mushrikiinta ahina shaahiduun goobjoog ay ka yihiin shaahiduuna kuwii toogay ee arkaya ay yihiin markay leeyihiin malaa'igtu waa hablo ilaahay alaa hoy innahum ayagu alaa baraarug ay tanabbax ee innahum ayagu min ifkihim beentooda daraaddeed layaquuluuna waxay leeyihiin been daraaddeed walad allaahu alle ayaa wax dhalay alaa hooy innahum ayagu min ifkihim beentooda aawadeed amba daraaddeed ayay layaquuluuna u leeyihiin walada allaahu alle ayaa dhalay amba waladeeyey wa innahum ayagu la lakaadibuun beenaalayaal weeye astafaa ma wuxuu ka doortay oo hamsat istifhaam oo keligii baa dhacay astafaa ma wuxuu ka doortay alleh albanaati hablaha ma wuxuu ka doortay cala albaniin innamada maa maxay baa lakum idiin sugnaaday kayfa taxkumuun waa laba jimloo kala madax bannaan weeye maa maxay baa lakum idiin sugnaaday kayfa taxkumuun sidee ayaad u xukumaysaan xukunkan baatilka afalaa tadakkaruun kuwa waansamaya miyaydaan ahayn afalaa tadakkaruun kuwa waansamaya miyaydaan ahayn am lakum falaa lakum ma waxaa idiin sugnaaday suldaan daliil mubiinun cad ma daliil cad baad u haysataan inuu ilaahay habla dhalay falaa lakum ma waxaa idiin sugnaaday suldaanun daliil mubiin cad faatuu la taalaya faatuu la taalaya bikitaabikum keena in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa ku run sheegaya caqiidada faasiskeed la timaadeen wajacaluu waxay yeeleen wajacaluu waxay yeeleen bayna allahi alla baynahu ay bayna allahi alla dhexdiisa iyo wa bayna aljinna jinta dhexdooda waxay yeeleen nasabaa xidhiir bay yeeleen nasabaa abtirtiimo ayay yeeleen oo haddaba aljinna maxay yihiin culimada qaar baa ahaa adila waa ah malaa'igtaba culimada qaarkoodna waxay leeyihiin mushrikiinta ayaa waxay odhan jireen malaa'igtu waa hablo ilaahay dhalay oo markii lagu yidhi hooyooyinkoodna waa ayo waxay yidhaahdeen waa banaatu sarawaati aljin jinka kuwa xukume boqorada u ah hablahooda ayaa dhalay bay yidhaahdeen ma arkaysaa oo jinka kuwa xukume hablahooda ayaa dhalay oo alla la xiriiray walciyaadu billah fajacaluu waxay yeeleen baynahu bayna allah alla dhexdiisa iyo wa bayna aljinna nasaba xidhiidh bay yeeleen wada dhalasho iyo xidhiidh bay ka dhexaysiiyeen nasab walaqad calimat wallaahi laqad calimat way ogsoon tahay aljinnatu jinkuna way ogsoon yihiin innahum kuwan mushrikiinta ah ee sidan lihi lamuxdaruun kuwa la xaadirin doono lamuxdaruuna kuwii la xaadirin doono naarta inay yihiin subxaana allah ilaahay baa ka hufan oo ka nasahan camaa kii baanu ilaahay ka nasahaynaa amba ka fogaynaynaa yasifuuna ay ilaahay ku sifaynayaan camaa can aladii yasifuunahu ilaa laakine ilaa laakinna ha yeeshe e cibaad allaahi allah ilaahay addoommadiisa almukhlasiina la doortay yunazihuun ilaahay way ka beri yeelaan maaragtay ilaahay way ka beri yeelayaan subxaanahu watacaala in ma arkaysayay ay u nisbeeyaan amba waxaan u cantamin alla wax budhalayba la yidhaahdo fa inakum idinku mushrikiino iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba labadiinuba wa inakum idinka idinku iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba maa antum maydaan ahaanin calayhi macnaa kaa korkiisa aad ku sugan tihiin ee lunsanaanta iyo baadinimada ah biqaatiniina kuwa ku lumin doona axadaa marka axadkaa u qadar mafcuul waayo calayhina bifaatin inaad ay ku tacalluqaysaa laba tafsiir oo kale ayaa jira oo mid wuxuu odhanayaa maa antum maydaan ahaanin calayhi ay cala allahi alla korkiisa bifaatinin kuwi ku lumin doona axada oo axadna kuwa lumin doono baadiyayn doona maydaan ahaanin amba calayhi calaa macbuudikum kuwan aad caabudaysaan korkooda kuma lumin doontaa bimr calayhi waa kuwan ay caabudayeen ku noqonaya calى aalihatikum aw calىa macbudikum kuma lumin doomayd calayhi calىa macbudikum kanaa caabudaysaan korkiisa kumaydaan ahanin bifaatiniina kuwi ku lumin doona axad tafsiirka ka fiicani waxa weeye in la yidhaahdo maa antum maydaan ahaanin idinku maa antum maydaan ahaanin calayhi yacni saa aad korkiisa ku sugan tihiin ee maaragtay lunsanaanta iyo baadinimada ah bifaatiniina kuwii ku lumin doona axada axadna ma lumin doontaan oo ma baabiyayn karaysaan ilaa man mid mooyaane kaasunbaa idin raaci doona ilaa man mid mooyaane mankaasoo huwa isagu saali ljaxiim jaxiimo kii geli doona ah ilaa man mid mooyaane kaasunbaad lumin doontaan huwa isagu saali ljaxiim jaxiimo kii geli doona ah oo mid marka horeba ilaahay lumiyey ayuunbaad lumin doontaan weeye kaas ayuunbaad lumin doontaan oo ilaahay ogaa subxaanau watacaala inuu lumi doono lunsan yahay wamaa minna hadalka waxaa ay malaa'igta ilaahay ka xishaayanay subxaana watacaala wamaa minna annaga nagama mid ahaanin ayay malaa'igtu yidhaahdeen malakun malag nagama mid ahaanin amba axad ilaase hadduu naga mid yahay lahu waxa uu leeyahay malagaasi maqaam meel buu leeyahay macluum la yaqaano meel u gaara waa maqaamu alcibaadaat oonu malagaasi dhaafaynin buu leeyahay wamaa minnaa annaga nagama mid ahaanin axad qadar axadun aw malakun malag nagama mid ahaanin bay malaa'igtu ilaa se hadduu nagaba mid yahay lahu wuxuu leeyahay maqaam meel buu leeyahay macluum la yaqaano wa inaa annagu lanaxnu saafuun kuwa safta baanu nahay wa inaa annagu lanaxnu saafuun kuwii safta baanu nahay ee si wanaagsan u safta ee safka safku ka horreeya buuxiya ayaanu nahay ee kuwa safta googooya oo tabtara maanaan ahaanin wa innaa annagu lanaxnu annagu annagunba almusabbixuuna kuwa tasbiixsada ah almusabbixuun kuwa tasbiixsada oo ilaahay ka hufa subxaanahu watacaala waxaan u cuntanin wa in kaanuu waxay ahaayeen kuwa mushrikiinta ah intan ayaa mukhafafa min asaqiila weeye wa in kaanuu waxay ahaayeen kuwa mushrikiinta ahi inta aan aanka alle ku soo dejin layaquuluuna kuwii yidhaahdabay ahaayeen low anna cindanaa agtayada hadduu ahaan lahaa dikraa kitaab mid ilaahay xusaa hadduu agtayada ahaan lahaa dikrigaasoo min alawaliin ay min kutubi alawaliin dadyowgii hore kutubtooda ka mid ahaan lahaa kutubtii hore mid ka mid a haddaanu heli lahayn lakunnaa waxaanu ahaan lahayn noqon lahayn cibaad allah ilaahay addoommadiisa ayaan noqon lahayn almukhlasiin wa in kaanuu waxay ahaayeen layaquuluuna kuwa yidhahda ay wa inahum ismiga innaga qadar waxaan u ismigeeda kaanuu waxay ahaayeen layaquuluuna kuwa yidhaahda laamta faariqa ah layaquuluuna kuwa yidhaahda low anna cindanaa agtayada hadduu ahaan lahaa dikraa kitaab hadduu ahaan lahaa kitaabkaasoo min alawaliin ay min kutubi alawaliin kuwii horay kutubtooda ka mid ihi haddii uu ahaan lahaayoo nala siin lahaa lakunnaa waxaanu ahaan lahay cibaada allaahi baanu noqon lahayn almukhlasiina la doortay allah muxuu yidhi fakafaruu way ku kufriyeen bihi ay bidikri kitaabkii ku kufriyeen fakafaruu way ku kufriyeen bihi ay bilkitaab fasawfa yaclamuun mar danbay ogaan doonaan taadiid baa ku jira fasawfa yaclamuun wallaahi laqad sabaqat way u horu martay oo macnaa hore ayaanu ugu qoray kelimatunaa kelmaddayadi waxay u horu martay licibaadinaa addoommadayada almursaliina la diray maxay tahay kelmaddani waa kelimatu nasri kataba allaahu la ana wa rusulii waa soo ballanqaadka ilaahay isagiyo rusushiisa inay kor noqonayaan iyo mu'miniinta ilaahay labada wuu u gargaaraya kadalika mu'miniinta ilaahay wuxuu u ballan qaaday in iyagana uu ma u gargaari doono si rusushaba ugu ballan qaaday innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya fayowma yaquumu lashhad allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ah, walaqad sabaqat way u horu kelimatunaa ayaa hore ugu martay oo u taqadumtay licibaadinaa addoommadayada almursaliina la diray inahum ayagu kelmadii baa ilaahay cadaynaya inahum rasuullada rasuulladayadani lahum ayagu almansuuruun inahum ayagu lahum almansuuruun kuwii loo gargaari weeye inahum ayagu almansuuruuna kuwii loo gargaari weeye lahum lahum almansuuruun kuwii loo gargaari weeye waina jundanaa ciidamadayaduna waina jundanaa ciidamadayaduna lahum ulghaalibuun kuwii adkaan ee cadowgooda ka adkaan doona wey lahum ulghaalibuun kuwii guulaysan weye iftawalla ka jeedsa nebi muxamedow canhum kuwan mushrikiintaah xaggooda oo intaan dagaalka la farin xataa xiin ilaa muddo xataa xiin ilaa xilli laga gaaro ilaahay ku farana la darirto wa absir eeg hum markuu cadaabku yimaado bal eeg wa absir eeg hum ayaga ah. xaaladda cadaabka ilaahay ku dhaco iyo xaaladooda fasawfa yubsiru mar dambe iyaguna arki doonaan waxa qabsada afa bicadaabinaa cadaabkayaga miyay yastacjiluun ay ayastacjiluun ma waa afa bicadaabinaa ma cadaabkayaga ayay yastacjiluuna degdegsanaya faidaa nasala markuu soo fadhiisto amba ku soo dego bisaaxatihim duleedkooda saaladooda saaxa waa tambalka markuu idinkoo fadhi fa idaa nasala markuu dego bisaaxatihim duleedkooda markuu ku soo dego fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxulmundariin kuwii loo digay subaxooda ayaa xumaaday ay subxuhum weeyaane fasaa'a waxaa xumaaday sabaaxu lmundariin kuwa loo degay subaxooda ayaa xun waa subaxa cadaabku waa bariistay watawalla ka tagta nebigo canhum xaggooda xasaaxiin wa absir mafcuulkii baa inta la xasray wa absirhum ayaa hore inuu maray wa absir eeg iyaga waxa qabsan doona fa sawfa yubsiruun iyana mar dambay arki oo cadaabka ilaahay markuu ku yimaaday arki doonaan ood garanaysaan yuhuudda markuu rasuulku u fadhiistay khaybar dul fadhiistay waa kuwa yuhuuddu soo baxay maar iyagoo iska fuufaya oo beerahoodii doonaya inay qotaan waa kuwii dib u noqday iyagoo le muxamed wallah muxamed walkhamiis isamxaadiyo ciidankiisii baa yimi inta qaybood u kala socon jiray rasuulkuna waa kii yidhi allaahu akbar khaybati khaybar ina idaa nasalnaa bisaaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundarin allah wuxuuhi subxaana watacaala watawalla ka teebto canhum xaggooda xataa xiin oo absir arag fasawfa yubsiruun mar danbay arki doonaan wadaha ku dhac arag subxaana rabbika rabbigaa ayaa xumaanoo dhan ka hufnaaday rabbilciza adkaanshaha iyo sharafta cisigeeda ah cama kiibuu maaragtay ka nasahan yahay yasifuun ay sifaynayaan wa salaamun salaami cala almursaliin kuwa la diray korkooda ha ahaato waalxamdu ammaan subxaana rabbika subxaana rabbika rabbiga ayaa nasahnaaday oo xumaan oo dhan ka hufanaaday rabbilciza isla weynida maaragtay weynaanta iyo adkaanshaha iyo cisiga sharaftiisa ah camaa kii buu ka nasahnaaday yasifuuna ay sifaynayaan amba subxaana rabbika rabbigaa nasahnaantiisa ayaanu nasahaynaa wey rabbilciza izada iyo adkaanshaha rabbigiisa ah camaa kiibuu ka nafaanaaday yasifuun wa salaamun salaamii cala almursaliin mursaliinta korkooda ha ahaato rususha la diray waalxamdu ammaan lilaahi ilaahay baa iskale allaha ma arkaysaa rabbi alcaalamiin caalamkan rabbigiisa ah bismi illaahi araxmaani suuratu saaba aayaadka ee suuraddu waa maki aayaadkeedu waa siddeetan iyo sideed aayadood weeye allahu aclam bimuraadi waa xaraf ka mida ah un xuruufta ilaahay uu ku bilowday suuradaha qur-aanka qayb ka mid ah waalqur'aani qur'aanka ayaan ku dhaartay ilahay qur-aankiisa ku dhaarna waalqur'aan qur'aanka ayaan ku dhaartaye qur'aanka bidikri sharafta u saaxiibka a ku dhaartaye bidikri sharafta u saaxiibka a ku dhaartaye ee amarku muxuu noqonayaa ma aha arrintu siday mushrikiintu ay leeyihiin masalan waxay leeyihiin jawaabta culimmada qaarkood bal iladiina kafaruu fii cizatin wa shiqaaq ayay ku sugan yihiin jawaabta waxay leeyihiin siyaaqa aayadda ayaa laga fahmayaa oo bimacnaa waxa weeye maaha arrinku mushrikiintu sida ay tilmaamayaan baliladiina bidikri ay bisharafi u saaxiiboodan ku dhaartaye ma aha kuwan mushrikiintu sida ay leeyihiin amba bacsiga ay dafirsan yihiin amba qur-aanka xaqnimadiisa ay diidan yihiin bal kuwa kafaruu gaaloobay fii ciza isla weynibay ku sugan yihiin waa takabur iminka fii ciza isla weyni bay ku sugan yihiin isla weyni iyo waa shiqaaqa khilaaf bay ku sugan yihin waa shiqaaq iyo khilaaf ay xaqa khilaafsan yihiin kan badanayo badana ahlaknaa intaanu baabiinay badana min kamta ayaa khabariye ah cibaaraduna waa litakfiir ay kan badanayo badana ahlaknaa intaanu halaagnay badana min qablihim ayaga hortood oo min qarnin ummada ah oo fanaadow dhawaaqay oo qayliyey oo fanaadow dhawaaqay oo inay alla baryaan isku dayay walxaal dhawaaqay laaqa aanu ahaanin oo xarafkii laaga oo taadaas lagu siyaadiyey waana tacmalu camalu laysa walxaalna dhawaaqay laata aanu ahaanin xilligu ay laa talxiinu ismiga uqadar qadar walxaalna dhawaaqay laa talxiinu waktigu aanu ahayn khabarku waa kan xiina manaasin carar xilligii xiina manaasin carar carar xilligiiba aanu ahayn xilli la carari karo annuus waxaa la yidhaha ta'akurkaa la yidhaahdaa ay nuus iyo buus haddaad maqasho mida taqadumka walxaalna maaragtay dhawaaqay laata aanu ahaanin alxiinu waktigu xiina manaasin wakti carar xiina manaasin macnaa carar xilligii wakti aan cararba suuroobi karin allah wuxu uhi subxaana watacaala wacajibuu waxay la yaabeen kuwan mushrikiinta ahi an jaa'ahum ay min an jaa'ahum inuu la yimid bay la yaabeen ah, taasay la yaabeen mundirun mid dega kaasoo minhum ayaga ka midi wacajibuu waxay la yaabeen an jaa'ahum ay min an jaa'ahum inuu u yimi mundir mid dega oo minhum iyaga kamibay garanayaan wa qaala waxay yidhaahdeen alkaafiruuna kuwii kaafiriinta ahaa waxay yidhaahdeen haadaakani nebi maxamed bay sheegayaane saaxir waa falalow bay yidhaahdeen waa saaxir bay yidhaahdeen kadaabun been badan oo beenaalaa ah bay yidhahdeen ajacala ma wuxuu ka yeelay alaalihata ilaahyadii ma wuxuu ka dhigay ilaaha ma ilaah qura ayuu ka ilaah buu ka dhigay macbuud waaxida keliya ajacala ma wuxuu ka yeelay alaalihata ilaahay adii faraha badnaa ilaaha ma macbuud buu ka dhigay waaxida keliya nimanku dee waa asxaabu luqa bay ahaayeen qur-aanku luqadooda ku soo degay marka laa ilaaha ila allah bay garteen in macnaheedu yahay in macbuud qura kay cibaadadiisu xaqa tahay uu yahay way fahmayaan ma ilaah qura ilaahyadii ka soo reebay bay yidhaahdeen ina haadaa kaasi in ilaahyadii ilaah qura laysugu celiyaa ina haadaa kaasi la shay-un waa wax bay yidhaahdeen waa shay cujaaba layaab leh cujaab layaab badan ayay yidhaahdeen marka halkay fadhiyeen bay ka dareereen goobtii rasuulku arrintaa ugu sheegay bay iskaga dareerayaan amba ha la yidhahdo waa masjidkii abudaalib buu ahaa amba golo kale fadhiyeen ba ha noqdo maxaa rasuulku waxay ahayd inuu dacwadda ugu sheego meel kastay joogeen waindalaqa way tegeen almala'u kuwii odayaalka ahaa way dhaqaaqeen ee minhum ayaga ka mid i qaa'iliina iyagoo le bay dhaqaaqeen animshu war socda animshu socda oo wasbiruu ku sabra calaa aalihatikum ilaahyadiina ku sabra waindalaqa almala'u way tegeenoo minhum ayaga ka mid ahaa quraysh animshu socda wasbiruu ku sabra calaa aalihatikum ku sabra ina haadaakan ilaah kelaya halla caabudani la shayun weeye yuraad la doonay yuraad waa shay loo jeedo oo la doona yuraadu la doonayo inaga laynaga doonayo e inaan dhaafiya ba yidhaahdeen maa samicnaa maanaan maqal bihaadaa kaa kumaanaan maqal in ilaah keliya la caabudo filmilla diintii kumaanaan maqal alaakhira dambe waa diintii ciise oda da iyagoo ilaahay saddexa sheeganaya un maqlanayaana bi haadaa ka kumaanaan maqan ilah keliya la caabudo filmalladiisi kumaanaan maqal alaakhira u dambaysay waa sii in haadaa ay maa haadaa kani ma aha kanuu nebi muxamed la yimi amba ninkan la yimi ila khtilaaqa wax la abuuray oo la sameeyey been la dhoobdhoobay mooyaane ila ikhtilaaqa wax la sameeyey mooyaane wax kalaba ma aha bay yidhaahden unzila ma waxa lagu soo dejiyey bay leeyihin oo maalkii iyo taladii bay nacayeen ba iska dhigaya aunzila ma waxa lagu soo dejiyey calayhi korkiisa addikru waxyiga miyaa lagu soo dejiyey min baynina xaalu ku sugan yahay dhexdeeni maxaa lagu xusha ragii ka waaweynaa iyo kii caqliga badnaa ee maalka badnaa intuba way joogaan isagooda dhex joogunba isaga lagaga doofa yatiimkii yaraa bay leeyihin min baynina bale iska daa taasina jirtay hum ayagu fii shakin shaki ayay kaga sugayin baa la yidhi min dikri waxyigaygaba shaki bay kaga sugayin bal e lamaa yaduuqu lama waa taasimadii wey bal e lamaa yaduuqu may dhadhamin ay lam yaduuquu may dhadhamin cadaab hosloo baa ku saaran markaysaa cadaabii ayay ka dhigaysa cadaabkayga ayaanay weli dhadhiman dhadhamin ayuu alla yidhi subxaana watacaala am cindahum bal e, ugu sugnaaday bale cindahum ma waxaa ku sugnaaday agtooda khasaa'inu raxmati rabbika rabbigaa raxmaddiisa makasnadahay ku jirtay bay hayaan am cindahum ayaga agtooda ma waxaa ku sugnaaday khasaa'inu raxmati rabbika ha kala reegin rabbigaa raxmaddiisa raxmaddaa kasnadaheedii miyaa agtooda ku sugnaaday rabbiga ka sise alcasiiz cidi aanay ka adkaanin rabbiga alwahaaba wax bixinta badan am lahum bale alahum ayaga ma waxa u sugnaaday mulku samaawaati sabaabta waxa ku sugan iyo waalarda arlada waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysa hadday haystaan dee intaaba ay helayaan waa jawaabe falyartaquu waa jawaabu lishardi maxduufe hadday intaa haystaan oo mulkiga samada iyo arladaba ay hayaan oo ciday doonaan iyagu ay rasuul ka dhigayaan ilan iyagaa leh nabi maxamed isagaa rasuul laga dhigay isagoo dhan joogo raxmadda ilahay cidu doonu siinaya ilahay adoommadiisa cidu doonu ka doorta hadday sidaa tahay iyagu ciday jecel yihiin uu nebi ay u noqon lahayd falyartaquu had koraan baa ilahay yidhi falyartaquu ha fuulaan fi lasbaabi bal dariiqyo ha maraan dariiqyo samada gaarsiiyo ha u qaadaan jundun hum ayagu mubtadaha qadarkani waa qabarkii hum ayagu jundun waa koox ciidan weeye jundigaasoo maa liita taxqiir bay faa'iidaysaa maa liita jundigaasoo mahzuumun mid la jebin ah la jebin doono jundigaasoo min alaxzaab kuwa isbahaysay ee gaalnimada isku urursaday ka mid ah jundun hum ayagu jundun waa ciidan wahuwe jundigaasoo maa yar oo yar jundigaasoo ismuishaara kabar labaad uka hunaalika halkaa ku sugan iska liita jundigaasoo waa sifo mahzuumin mid la jebin doono ah jundigaaso min alaxsaabi kamida marka hunaalik iyo mahzuum iyo min alaxsaab intaba waa naam sifo allah wuxu uhi subxaana wa tacaala way beenisay qablahum ayaga hortood qowmu nuuxin nuux qoomkiisu waxay beeniyeen rasuulahum bay beeniyeen wa caad reer caadna way beeniyeen wa fircawnu fircawnna wuu beeniyey fircawnkii dul awtaadi dhigibada u saaxiibka ahaa oo ay arrintiisa ka hor yimaada afar dhigib intuu digo ayuunbu afar dhigib ku dhisi jiray uu sigaynayaa qofka dul awtaad dhigibada u saaxiibka alwasad waa dhigibada dhigibo oo qofka intuu dhulka dhigo ayaa afar labada gacmood iyo labada lugood baa dhigibadaa ku cuni jiray wey watamuudu baa beeniyey rasuulkoodii wa qowmu luud baa beeniyey wa asxaabu alayka wa qowmu shucayb kaynta alayka waa ayga jiqda ah wa asxaabu alayka kaynta asxaabteedii amba ayga jiqda ah asxaabtiisi baa beeniyey rasuulkooda ulaa'ika kuwaasi ayaa alaxsaabu ah kuwa isqahaystay gaalnimada isu urursaday ah id ah. kullun ay maa kullun mid waliba ma ahanin mid kasta kuwa la ka midi ilaa se hadduu ahaa intana waa naafiyadii in kullun ay maa kullun mid kasta oo kuwa ka midi ma ahaanin ilaa se hadduu ahaadayba kadaba wuu beeniyey alrusula rasuuladii buu beeniyey oo rasuulka iyo beenintiisu waa rasuuladoo la beeniyey bay ka dhigan tahay faxafa dabadeed waxaa sugnaaday oo sugmay ciqaab ay ciqaabii aniga ciqaabkaygii ayaa korkooda ku sugnay wamaa yanduru sugi maayaan haaulaa'i kuwaasina waa kuwan hadda joogaana ma sugayaan wax kale ilaa sayxa qaylo mooyaane qayladaasoo waaxida keli ah qayladaasoo maalahaa ayada aanu u sugnaanin min fawaaq noqod rujuuc wa qadru fawaaq naaqa fawaaqa waxaa la yidhahdaa xigsimada masalan geela waxaa si caada ah markuu ladan yahay guga hore u dhalo amba dayrba marka marka hore lamaala suuxnimada barqada haddana wuu xigsimoodaa waa xigsim sawaaqani marka inta ka xigsimooto in leeg ma noqonayso weye macnaa way taagnaanaysa xigsin ah, maa laha taasaanu usugnaanin min fawaaqin xigsiminba macnaa rujuuc noqosba oo waa qadarka labaad hasha caanaheedu ku noqdaan cadhada u ku baxo wa qaaluu waxay yidhaahdeen nakira bislaaye rabbanaa rabbigayow cajil dedeji lanaa annaga noo soo dedeji bay yidhaahdeen qubbanaa nasiibkayaga aanu cadaabka ku leenahayba qubbanaa qaybteeda noo soo dedeji qabla yowmi alxisaab xisaabta yoomkeeda horteedba ilaahay oo nasiibka aanu ku leenahay bal qiyaamaha cadaabkaad sheegayso nafsii allahuma in kaana haada huwa alxaqa bay ka dhigantay min cindika faamdir calaynaa xijaarata min asamaa'idii waataa istihzaa allah muxuu rasuulku isa yidhi isbir sabir calaa maakii ku sabir yaquuluuna ay leeyihiin xumaantan iyo kufrigan ay ku dhawaaqayaan ay kugu dhibayaan sabir wadkur xus cabdanaa xus oo kuwaa ku sabir qaado daawuuda ah ilaan tasriya rasuulka ugu sugan sabir siinin daa'uudka dhalaydi quwadda u saaxiiba amba awoodda dhalaydi alayd imika waa masdere jamculiyadin ma aha wasamaa'a banaynaahaa biaydin aydin marka ilaah leeya maashin khiryad maaha waa mastarka aada waiidu ayda ay quwatan aydan aydi awoodda u saaxiibka ahaa awoodda lahaa inahu daawuud awaabun mid noqosho badan buu ahaa awaab mid noqosho badan oo rabbigii u noqda oo rabbi adeecid badan inaa anagu sakharnaa waxaanu u sakiray aljibaala buuraha macahu baanu sakiray maca daawud yusabbixna xaal ay tasbiixsanayaan buurahaasi bilcashiyi gelin dambe iyo waalishraaq mid horaba watayra baanu sakiray maxshuuratan xaalay yihiin shimbirahaasi kuwa la kulmiyey wasakarnaa atayra maxshuura xaalay yihiin kuwa la kulmiyey kullun mid waliba kuwe kullun tanwiintu ciwad can mudaaf marka lagu leeyahy waa kullun min daawuuda waaljibaala waaduyuura kullu mid waliba lahu ay lilaahi alle awaab kii adeecid badan buu ahaa aba kullu min aljibaali wاlquyuur lahu ay lidaawuuda awaab kuwii adeecitaan badan bay ahaayeen way maqli jireen washadadnaa waanu adkaynay mulkahu boqortooyadiisii amba boqornimadiisii baanu xoojinnay wa aataynaahu waxaanu siinay alxikma nebinimo ayaanu siinay iyo wa fasla hadalka kala saaridiisa iyo wa fasl alkhidaab hadalka kala soocidiisa ayaanu siinay fasl khidaabka culimadu qaarba waxba yidhahdeen qaadigii caanka ahaaye shuraysh iyo shacbi oo kale waxay yidhaahdeen waa in markhaatiga iyo dhaarta labadaba la eego oo qofka mudicigii laba marag la yimaado haddii kalena loo dhaariyo ka madaacalayga ah adugu waa xukunka in la haleelo waa la yidhi hadalka in la kala guro oo qaadigu kala sooci karo way yidhaahdeen markaa bal arrintan xukunka aayay wa hal ataaka makuu yimi nebi maxamedo hal istifaamkan tashwiiq baa la yidhaahdaa qisada daawuud baa la jeclaysiinaya wa hal ataaka makuu yimi nebi muxamedow maku soo gaaray naba'ul khasmi kuwii ishaystay warkoodii maku soo gaaray naba'u ayaa faacilka ah naba'ul khasmi kuwii ishaystay warkoodii maku soo gaaray id xilligiina u war ah in xilligiina uu warkaasi dhacay tasawaruu ay koreen amba ay fanteen almixraaba meeshii dheerayd ee uu ku sugnaa daa'uud almixraaba markay koreen mixraabka waa sadaaratu beyt baa la yidhahdaa meel kaloo lagu cibaadaysta waa la yidhahdaa mixraabkani ma jiri jirinoo maaha mixraab noocan oo kale ah waayo dee waktigii rasuulka mama jirinba allah iyo maaragtay asxaabta badan xilligoodiinama jirinba khulafadii allah wuxuu subxaana waktigii cumar ibn cabdilcasiis baan rajaynayaa inuu maaragtay bilaabo allah wuxuu subxaana xilligii tasawaruu ay koreen meel kalaynu ku talagarasa almixraaba ay koreen gurigii dheeraa halkii uu ku sugnaataa u id xilligiina ay koreen amba id xilligiina u war ah dakhaluu ay u soo galeen calaa daawuuda daawuud ay usoo soo galeen ilana ilaa shan buu ku jiray oo dabadeed fafazica uu ka argagaxay minhum ayaga xaggooda u ka argagaxay oo fafasixa u ka argagaxay minhum ayaga xaggooda marka waa la jamciyey minhum alkhasmiga ayaa jamciska ah qaaluu waxay idhahdeen laa takaf habaqani khasmaani laba qolo ishaysata baanu nahay khasmaan laba ishaysata baanu nahay khasmaankaasoo labadaa qolo oo dagaa uu ku xadgudbay amba ku gardarooday bacdunaa barkayoba calaa bacdin barka kale amba bagaawuu ku adyadooday bacdunaa barkayaba calaa bacdin barka kale e ee faxkum ku xukun baynanaa dhexdayada bilxaq xaq ku xukun walaa tushbid hana xadgudbin oo cadaalad darro ha samayn walaa tusbid casho ha samayn amba cadaalad darro wahdinaa nagu hanuuni ilaa sawaa'i siraad dariiqa barsamihiisa nagu hanuuni ilaa sira dariiqa bartamihiisa nagu hanuuni bayda yidhaahda iska soo gaabsanno qisadan ku saabsan nabiyullaahi daawuud aktarkeeda waxaa laga soo qaatay oo haba qisas israa'iiliyaata weeye wax rasuulka ilaahay kaga sugan qisada nabiyullaahi daawuudna ma jirto oy waajib inagu noqon lahayd inaynu raacno sidaa daraaddeed mufasiriintu waxay leeyihiin xadiis kaliya jiro ibnu abi xaatim uu wariyo kaana sanadkiisu ma ansixin ma arkaysaa xadiis kale ayaa iska jiro anas radia allaahu canhu ma arkaysaa nin la yidhaahdo riwaaya yaziid arwakaashi uu ka wariyey inkastuu saalixiinta ka mid aha laakiin xadiiskiisu waa daciif cinda ala'ima marka maxaynala gudboon markaynu ku taagan nahay qisadan ayuub iyo ambiyada kale qisaskoodaba markaynaan u daliil saxiixa mufasiriinta muxaqiqiinta ahi waxay yidhaahdeen falwlaa an yuqtasara calى mujaradi tilaawati hadihi اlqisa wa an yuradda cilmuhaa ilى اllahi caza wajala faina alqur'aana xaq wma tadamana fahuwa xaq ayضا intaa qur'aanka ilaahay inooguga sheegay baa inoogu filan axadii saxiix haddii leelana way kaabayaan marka <laughs> saylow qisaska yidhaahda maaragtay labadan mikail iyo jibriil bay ahaayeen amba ambani waxa loola jeeday markaa markay usoo galeen adhigan iyo waxaa laga hadlaya naagaa laga hadlaya oo nebiyullaahi daawuud baa damcayn uu nin naagtiisii ka qaado naag buu jeclaaday meel buu iyagoo qaawan ka u mm, shaqadeenna maaha ambiyada ilaahay in lala dhaco ma aha carabkaaga allah wuxu uhi subxaanahu watacaala cadaalad ku xukun bay yidhaahdeen xukunkaa la baraya haddaba waxaan uu ka toobad keenaya ayaa lasweydiin karayaa ee dhacay muxuu yahay waxay culimmadu ka yidhaahdeen baynu sheegi ina kani labadii qofay saystay baa markaa ma arkaysaa ina kani akhii walaalkay weeye buui ninkan rasulaalkii maysada aanu isaysanno akhii waa walaalkay lahu wuxuu leeyahay tiscun sagaal iyo wa tiscuuna sagaashan buu leeyahay nacja oo min nacjatin iba ah waliya aniguna waxaan leeyahay nacja lax leeyahay waaxidatun keliya lax kuraan haystaa fa qaala wuxuu yidhi ninkii tirada mid kala lahaa agsilniihaa aniga isii agsilniihaa aniga isiiyo imaa ikafaalaqaasii laxdaadan agsilnii isiihaa laxdan wacajanii waanu igaga adkaaday amba wuu igaga qaalib noqday filkhidaab doodiina oo wuu iga gala yaqaansan yahay qaala markaa wuxuu yidhi daawuud laqad dalamaka waa uu ku dulmiyey waxay ahayd inuu dhegaysto ka kale marka inta yaro lagu canaananaya waa intaas culimadu leeyihin waa inu kale la eedeynayana dhegaysaa bay ahayd qaala wuxuu yidhi laqad dalamaka wuu kugu dulmiyey laqad dalamaka wuu kugu dulmiyey bisu'aali nacajatika laxdaada weydiisiguu ku weydiistay bisu'aali nacajatika laxdaada weydiisiguu ku weydiistay buu kugu dulmiyey isagoo doonaya inuu ku daro ilaa nicaajihi idihiisa yuriidu isagoo doonaya inuu ku daro ilaa nicaajihi idihiisa inuu ku darsado haye wa ina kaiira qaacido guud buu bixiye wa ina kaiira in badan oo min alkhulabaa'i kuwa wax isku darsada ihina layabgii wuu ku xadgudbaa bacduhum barkoodba calaa bacdin barka kale inta badan dadka wax isku darsasadaana wax isdhaafin bay isku sameeyaan ila aladiina kuwa mooyaane dadka iimaanka la qal ila aladiina kuwa mooyaane aamanu ala rumeeyey wa camiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan wa qaliilun maa in yar oo yar weeye hum kuwaasna wa qaliilunna in yaroo yar weeye hum kuwaasina wadanna wuxuu yaqiinsaday ay ayqana weeyaan dannada liimuka wadanna wuxuu yaqiinsaday daawuudu daawuud wuxuu yaqiinsaday annamaa fatannaahu inaanu imtixaanay annamaa fatannaah inaanu imtixaanay buu yaqiinsaday markaanu kuwan usoo diray faistabsara waxa uu dembi dhaaf weydiistay rabbahu buu dembi dhaaf weydiistay waqarda waanu dhacay faaki'a xaariya kii rukuucsan amba zaajida waa anaas alla ayaanu u soo badkeenay subxaanahu watacaala fakafarnaa waanu u dhaafnay lahu isaga daalika dhacdadaas daalika arrinkaas aanu u dhaafnay wa ina lahu waxaa u sugnaaday daawuud wa ina lahu waxaa u sugnaaday daa'uud cindanaa agtayada waxaa ugu sugnaaday lasulfaa dhawaansho dhowaansho ayaa u sugnaaday iyo maxay kale iyo wa xusna ma'aab noqod wanaagsan amba meel loo noqdo wanaagsan wa xusna ma'aabin meel loo noqdo oo wanaagsan baa u sugnaatay wa xusna waa ismiga inadu maakareka ay ku cadsan tahay lasifaadaasi yaa daawuudu daawuudow inaa anagu jacalnaaka waxaanu kaa dhignay khaliifa madax baanu kaaga dhignay fi lardi arlada khaliifa dabar baanu kaa dhignay amba madax fi lardi arlada dhexdeeda ee ku xukun bayna annaas dadka dhexdooda ku xukun bilxaq ku xukun oo ilaahay wuxuu waxyooda hunte weeye walaa tastabic hana raacin alhawa hawada ha raacin waxay bini aadamku iska jeclaadaan oo haddaad hawada raacdo sidaasaad odhanaysaa waa sawaabtii nahayiga eh oo haddaad hawada raacdo fayudilaka uu kaa lumiyo hawadaasi raacidda hawa fayudilaka uu kaa lumiyo can sabiili illaahi uu kaa lumiyo hawadaasaa kaa luminaysa itibaacu hawaha kaa luminaya haddaad doonta dheh itibaaca qadar ina aladiina kuwa yadiluuna ka luma can sabiili illah ilaahay dariiqiisa kuwa ka lumaya lahum waxay leeyihiin cadaab bay leeyihiin shadiidun adag maxay cadaabka adag ku leeyihiin bimaa nasuu ay binisyaanihim maada masdariye ka dhig maadana sabaliya bimaa nasuu ay binisyaanihim in logooda amba ka tegidooda iskaga tegeen inay rumeeyaan ywma alxisaab xisaabta yoomkeeda wamaa khalaqnaahuma inaan abuurin asamaa samada iyo waalarda arlada toona iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa baabila baadil umaanaan abuurin baa rabiyaanba baabila baadil darti umaanaan abuurin daalika kaasi baadilin loo abuuray iyo macno la'aan dhannu ladiina kuwii malahooda wey dhannu ladiina kuwii malahooda weeye kafaruu gaaloobay ee khawaydin hoob min ladiina kuwii buu u sugnaaday kafaruu gaaloobay min annaar naarka xaggeeduu uga sugnaaday weynkaasi amba hoogaasi am najcalu bale am najcalu miyaanu kala mid dhigaynaa am najcalu bale anajcalu miyaanu kala mid dhigaynaa aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu falaas saalixaati kuwa camalada wanaagsan kalmufsidiin kuwa mufsidiinta am miyaanu kala mid dhigaynaa fi lardi fasixaadinaaya am najcalu miyaanu kala mid dhigaynaa almuttaqiin kuwa allahooda ka baqa kalfujaar kuwa dembiilayaasha ah waa jamcu lfaajir kalfujaar miyaanu kala mid dhigaynaa hawdkaa waa ha ku farshin maysa waxaa la yidhahdo dimuqraadiyadda faashila mar xuquuqda muwaadinku way siman yihiinoo taariku salaalika mufsidka oo mid waliba cod buu leeyahay oo cod un baa lagu dooranayaa oo cod buu wax ku helayaa oo diin wax lagu qiimayn maayo waa qadiya lunsan oo baadinimo awood ilaahay subxaana watacaala ma sinmaayo maaragtay almufsidiin iyo almu'miniin rabbi ma simayo sidoo kale almuttaqiina kalfujaar rabbi kala midaya haddaad tidhahdo waan simaya anaa simaya adiga ayay ku jirtaa wadaadow haadihi dimuqraadiya baatila allah wuxuu subxaana watacaala kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo ka sise sarixada ansalnaahu aanu soo dejinay ilayka adiga aanu kugu soo dejinay mubaarakun sifaha ka dhigine khabar labaad ka dhig waayo waa sariix waxa ka horaysa hayru sariixi mubaarakun mid la barakeeye weeye huwa mubaarakun wey maxaanu u soo dejinay sababta liyadabdaruu si ay ugu tagma u agaagaan liyadabdaruu si ay u agaagaan baan uu soo dejinay aayaadkii iyo waliyatadakkara si ay ugu waansamaan ulul albaab caqliyada kuwa lihi alalbaab waa jamcu lubdin caqliyada kuwa lihi si ay ugu waansamaan wawahabnaa waxaanu siinay lidaawuuda waxaanu siinay sulaymaana baanu siinay haye waa baa wanaagsanaaday nicma alcabdi addoon baa wanaagsanaaday alla addoon wanaagsanaa sulaymaan weeyaan inahu isagu awaab mid noqosho badan buu ahaa amba adeecid badan rabbi iskur xus id waagii curiba loo bandhigay loo keenay loo bandhigay calayhi ay calaa sulaymaana bilcashiyi gelin dambe assaafinaatu oo kana ilfaacilki assaafinaatu loo bandhigay kuwa saddex lugood ku taagan oo gobnaanka waxaa lagu yaqaana amba markay taagayn saddex din bay isku taagaan midna qoobka ayay laalaadiyaan oo qoobka caarada ayay dhulka ugu qabtaa assaafinaatu kuwa saddex lugood ku jooga aljiyaada oo dheereeya markii loo bandhigay wa fardihii nebi sulaymaanoo waxaynu xaqiiqo ka haynaa inay baali lahaan jireen soo ma aha xadiiskii caaisha bal dib ugu noqo ay iska samaysi jirta haye ma arkaysaa oo garanaysaa caaisha oo kale farasun lahu ljanaaxaan ma arkaysaa oo waa qisadii ma xadiiskaas loo bandhigay faqaala wuxuu yidhi markaasu nimaan innii anigu axbabtu ay aasartu dheh waxaan ka doortay xubba alkhayri fardaha jeclaantoodii waxaan ka doortay can dikri rabbii ay calaa cansanna bimacnaa calaa ka can dikri rabbii ay calaa dikri rabbii rabbigay xusidiisii mufasiriintu waxay leeyihiin wallaahu aclame salaad baa kaga tagtay nabiyullaahi sulaymaan salaadii casr baa kaga tagtay siduu baalaha dee jihaad buu diyaarinayay fardaha siduu u tababarayay fardaa loo waday ayay salaadii casr ku weydaaratay xaaladdaa jihaadka lagaga mashquulsan yahay inay kaga tagto waa wax iska dhici kara oo rasuulkuba calayhi asalaatu wasalaam yowma alkhandaqi waakii kii salaada casar tukaday bacdamaa harubat ishamso waa kii kufaarta habaarayee lahaa ma arkaysaa waxay naga mashquuliyeen salaadii wanaagsanayd ee fadliga lahay salaatu lwustaa ilaahay gurigooda ha buuxiyo bad iyo naar eh aw kamaa qaal iyo axaadiis kaloo fara badan iyo kii cumar xasuusiyeyba inii anigu axbabtu waxaan ka doortay leh xuba alkhayri alkhayru haahunaa alkhayru waa fardaha xuba alkhayri fardaha jeclaantoodii waxaan ka doortay can dikri rabbii ay calaa dikri rabbi rabbigay ma dikrigiisii oo salaadii baa igaga tagtay ilaa intii baan ka mashquulay xataa tawaarat ilaa ay libidhay qoraxdii bilxijaab teed ay ku libidhay bilxijaab teed ilaa ay ku libidhay qoraxdii ayaan kaga mashquulay muxuu yidhi markaa amba xataa tawaarat markay ku libidhay bilxijaabi istidaayadii weye bilxijaabi markay ku luntay muxuu yidhi rudduu soo celiya haa waan ii soo celiya qoraxda kuduhaa calayi qoraxda ii soo celiya buu yidhi oo markaa qitaal ku jirayna waa iska aqrab bay leeyihiin wayaxtamilu annahu kaana saa'iqa fii millati taakhiru salaati licudri lqasmi maarkaysa ii soo celiya buu yidhi markaama qoraxdii baa loo soo celiyey mise fardihi qolada way ku fasireen ruduu soo celiya haa fardahan ruduuhaa calaya waa bal ii soo celiya kuwan salaadiiga mashquuliyey markaa muxuu bilaabay fadafiqa wuxuu gudagalay ficilkani khabarka wuxuu qaata jumlo ficil mudaarica ah. fadafiqa wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo oo u ku jarjaraayo fardihii masxan jarjarid fisuuqi badu waa sila fisuuqi dhudhumada inuu jarjarayo iyo walacnaaqi koortada luqumahaba fardi buula baxay markaas kadkad luqunta iyo qoortaba uu jaray sadaqad haka dhigo amba wuxuu doonaya haka dhigo fadafiqa wuxuu gudagalay yamsaxu qadar marka khabar inuu masaxayo masxan masaxid fi suuqi iyo walanaaq culimada qaarkood waxay yidhaahdeen fadafiqa wuxuu gudagalay yamsaxu inuu masaxayo masxan masaxid bisuuqi dhudhumada iyo walacnaaqi luqumada oo dhididkii iyo boorkii fardi uu ka baabiinayo laadisan markuu u bogay dayse u ordayaan ay shaadi lahaayeen ayaa siigadii iyo boorkii iyo dhididkii ayuu ka masaxayaa caadada fardaha waa in loo maydha bay yidhaahdeen labada waa la yidhi allah wuxu uhi subxaanahu watacaala dabadeed waxaa halkan siyaaga aada moodaa fardaha inuu laayay markuu fardihii jaray ila uu ku jihaadayo uu ku duulaya ilaahay wuxuu ugu bedelayaa wax ka khayr badan oo ka dheereeya markaasaa ilaahay dabayl siinaya marka dabayl baa loogu bedelaya qardhinka wallaahi laqad fatanna waanu imtixaannay sulaymaanana waanu imtixaannay wa alqaynaa waxaanu dhignay amba ku soo tuurnay calaa kursayihi kursigiisii waxaanu ku soo ridnay jasada jidh qayb baanu kusoo durnay jidh ka mid ah uma anaab markaa wuu toobad keenay halkana qiso kaloo israa'iiliya ku jirtoo la yidhaahdo waxaan oo dhaniba waxay ugu sakirnaayeen fargalkiisii dabadeeta uu ilaabo shaydaan baa xidhay waxaas waxaasoo dhan iska iloowe xadiiskii saxiixa ha adigu ka qaado ee ahaa waxa uu ku dhaartay boqolkii dumarka ahaayee qabay amba toddobaatanka inuu caawa u wada tegi doono dabadeeto mid waliba ay dhari doonto mid farasfuulaa ah wuxuu ka tegay uun insha allah soo boqolkii dumar ahaaba habeenkii jeeniga mariyey ayaa waxaa dhacay mid un baa dhashay jeex yahay ilmo yaroo jeexa ayay dhashay sidaasaa ugu saaraysan wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadaa baanu ku ridnay uma anaa qaala wuxuu idhi markaa rabbi rabbigayow ikfir lii ii dhaaf wahab lii isii mulka isii mulkigaas u gaar noqduu doonayaa laa ymbai aan u haboonayn aan u ahaan doonin laa ymbai ay laa yakuunu leh aanu ahaan doonin liaxadin qof min bacdi aniga dabaday waa shayaadiintan oo qabsada ee loo sakirayo inaka adigu anta adigunba alwahaad allaha waxbixinta badan ahe nabiyullaahi maxamed markuu xufiidka qabtay waa kiiska sii daayey fasakarnaa waxaan u sakiray lahu lisuleymaana alriixa dabaysha tajrii xaalay qulqulayso biamrihi ay ku qulqulayso xaalay tahay mid dabacsan rukaa xaalay tahay mid dabacsan halsee ay u qulqulayso xaysu meesha ay u socoto ay u dhaqaaqayso xaysu asaaba meeshuu doono xaysu araada halkuu doono xaysu asaaba halkuu doono washayaaiina baanu u sakiray ka bedel washayaaiina baanu u sakiray kulla bannaa'in mid wax dhisid badan dhammaantii baanu u sakiray injineer kastoo jin shaydaan ah iyo waqawaasin mid quusid badan oo badda gala qawaas wa aakhariina kuwo kale ayaanu u sakiray oo muqaraniina isugu xirxiran xaalay isugu xirxirayeen fi lasfaabi xarko waa qaar madaxadag haadaakani cadaaunaa deeqdayada weeye sidaasaa lagu yihi haadaakaaasaanu ku siinay cadaaunaa waa deeqdayada amba siintayada ee famnun bixi aw amase anfishayso bigayri xisaabin aanu kugu siinay amba bigayri xisaabin ku hayso wa ina lahu ay wa ina lisulaymaana waxaa ugu sugnaaday cindanaa agtayada lasulfaa dhowaansho iyo wa xusna ma'aabi meel loo noqdo oo wanaagsan baa ugu sugnaatay waadkir xus nebi moxamed oo cabdanaa xus ayuuba ah xus nabiyullaahi ayuub xus id waagi xusnaadaa uu dhawaaqay ayuub rabbahu rabbigii uu yeedhay sideed iyo toban sannadood buu bukayay muxuu yidhi aniya wuxuu igu taasay dhibaato iyo wa cadaab xanuun shaydaanku uu daafeeye binusbin dhib iyo cadaabin dhibad marka waa jamcu nasr dhib buu ugu saartay dhibaato iyo waa cadaabin xanuun marka waa la daweynaya urkud ku dhufa baa la yidhi birijlika lugahaaga ku dhufo dhulka urkud ku dhufo birijlika lugtaada marka waxba ka soo booday halka dhulka ku dhuftay haadaa kani muqtasal waa wax lagu maydho muqtasalun waa wax lagu maydho baaridun oo qabow biyo wa sharaabun iyo mid la cabo dusha hadduu ka bukay duxii uu dusha kaga maydhay uu kaga bugsanayaa jibka sare udhucabayna xanuunkii hoose wawahabnaa waxaanu siinay lahu liayuuba ahlahu reerkiisii baanu siinay wa mislahum kuwo lamidana waanu siinay macahum maxaanu u siinay raxma raxmad daraaddeed baanu u siinay liajli raxma oo mina xaggeeda ka aatay iyo wa dikraa ay litadkira lawaanin daraaddeed baanu u siinay maxay lawaaninayo liulilalbaabi caqliyada kuwa leh caqliyada u saaxiibkaa maxaa kaloo lagu yihi waqud qaado biyadika gacantaada ku qaad yubsaa bur waa bur maaragtay laamo badan dubsiga waxaa la yidhaha xantoobada la yidhaahdaa masalan waa laan intaasoo faraq leh waxaa leeyahay wuxuu ku dhaartay haddii ilaahay casbaasiyo inuu haweenaydiisa garaaci doono amba maalin bay ka cadhaysiisay markaasuu yihi boqol dhangadood baan kugu dhufanaya markaa laan buu soo goosanayaa boqol laamood oo kale fiile markaasaasuu ku dhufanaya halkuu boqol dhangadood kaga dhufan lahaa burkan ika maaragtay boqolka laamood iyo inka badan buu ku dhufanaya fakud qaado biyadika ku soo qaado dibta cantoobo amba maaragtay xantoobo soo qaado amba bur soo qaado oo fadrib ku dhufo bihi isaga walaa taxnas hana dambaabin oo dhaartaadii ha jabin walaa taxnas dhaartaadii ha gurin oo ha jabinine furi oo intaad laan boqol laamood ku yaallaan ku dhufo saas darteed madaahibtu waxay qabaan qaarkood hadduu ninku ku dhaarto inuu qof ku dhufto boqol laamood ulood inuu ku dhufto waa inu iska soo qaata bur dareema ah amba hawsa intuu soo qaato markuwa waa isaagu dhifta amba laa mirmiriyo iska wata dee heryadeedu iskuhaysa kab haddaad kaga siiso naartii way kaa dhacaysaa ishaas sidu iyo rag lamidaaba qaba inaa anagu wajadna waanu helay baa la yuhu daauud saabira ah inuu yahay mid sabray nicma alcabdi addoon baa nicmo lahaaday wanaagsanaaday hum inahu ayuub awaabun buu ahaa kii toobadkeelid badan wadkur xus nebi muxamedow cibaadana addoommadayada xus ibraahiima ah wa isxaaqa wa yacquuba ah ulilajri awoodda u saaxiiba iyo walabsaar aqoonta leh alabsaar aqoonta waa basiirada annaafida inaa waanu doorannay hum kuwaasi bisababi khasla arrin baanu ku dooranay khaalisatin saafi ah khaalisatin ah hiya iyada taanu ku doorannay dikra daari daarta hadalhaynteeda weeye inaa anagu waanu xulanay hum kuwaasi maxaanu ku dooranay bisababi khasla arrin sababteed baanu ku dooranay khaalisatin gaar ah hiya iyadu dikra daari daarta hadalhaynteeda weeye dikra daar daarta xasuusnaanteeda oo had yee jeer ale kuwa daarta aakhira oo camal fala oo xasuusan oo aan iloobin oon hami kari lahayn bay ahaay wa ayagu cindanaa agtayada la min almustafayna musanaha moodin nuunkaa kor dhaban la min almustafayna kuwa la doortay bayin alakhyaar khiyaartaa wadkir xus xus walyasa xus wadal kifli xus wa kullun kuwani dhammaantood mid la arkaaba min alkhyaari kuwa khiyaarta ee golkaa buu ka mid ahaa haadaa kani shifaalkani dikrun weeye ama qisadaasi sharaf weeye waina lilmuttaqiin ina lilmuttaqiina waxaa u sugnaaday laxusna maaadin wa ina lilmuttaqiina ayuu u sugnaaday laxusna maaadin noqod wanaagsan amba meel loo noqdo wanaagsan ka bedel jannaati cadnin waaritaanjannadii baa usugnaatay amba jannaatu cadnin ah oad ku bayaamiso mufataxatan xaal ay tahay kii loo furi doono jannadaasi mufataxa xaal ay tahay kii loo furfuri doono albaabadeeda badan lahum ayaga mufataxatan xaal ay tahay kii loo furfuri doono lahum ayaga alabwaabu albaabada ayaa loo furfuri doonaa mutaki'iina xaal ay yihiin kuwi ku dhacabiida fiihaa jannada dhexdeeda iska shaqelaysan yadcud waxay dalban doonaan ay u yeedhan doonaan fihaashanaga dhexdeeda bifaakiha wax lagu barwaaqaysto kasiira fara badan iyo washaraab cabitaan subxaanaka allahuma